marka waxaa la dhaha libayaani alwaaqic sida xaqiiqada tuu iska caddayna maahane wax laga ixtiraasa male baabulmakfuudaat hadduu ku gaabsado inay asmaa yihiin waa la fahma sababtoo maba jiraan ma makfuudaat aan asmaa ahayn maba jiraan marka min alasmaaidii hore maxay ahayd lilixtiraas is-ilaalin yuu iskaga ilaalinayey wuxuu iska l mansuubaadda afcaasha ah laakiin halkan markuu yidhi baabu lmaqfudaati min alasmaaidan waa maxe libayaani اlwaaqic sida un xaqiiqada maqfuud tahay unbuu caddayna ee wax la iska ilaaliya ma leh almaqfudaatu kuwa la qafdiyey alaaatun saddex weeye macnaha caamilka wax qafdiyaa saddex ah caamilka wax qafdiya ayaa saddex ah sidaas ula jeedaa almakfuudaatu kuwii la kafdiyey alaaatun waa saddex caamilka wax kafdiyaa saddex ku kooban markii la raacraacay wax afreeya waa la soo waayey waa in xaraf lagu kafdiyo iyo mudaaf in lagu kafdiyo iyo tabciyo weliba tabciyadu waa daciife sawaabku waxay tahay alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila اlbadel fainahu fii niyati takraari اlcaamil marka xaqiiqada dhabta iyo qowlka muxaqiqiinta mkhaafidka caamilka wax qafdiya waaba lababo waa xarfuljar iyo mudaaf maba jiro mid saddexeeya laba kaloo la sheegaa jirto saddexdaan aan ahayn aljaru bilmujaawara derisnimo mid lagu jero kelimadaa la jera kelimadan ixraabkeedu waa ama rafco ama waa nasbo laakiin maxaa calaamatuuljarka loo saaraa kelimada u dhowo deriska la ahaa jiran iyadu ma jerna ama waa rafcisanta ama waa nasbisanta kelimada deriska la ahaa jiran marka maxaa la dhaha aljaru bilmujaawara derisnimo in wax lagu jaro waa kan ku miaaliyey haadaa juxru dabbin bahalka dabada la yidhaha godkiisi weye dabadu bahal jasiirada xarbeed laga helo oo la cuno oo nabiga sal اlahu alيه wasalam miiskiisiiba lagu cunay ayay aheyd oo la yidhaha dabbu kuwa wadanka yagan baal joogo xoogaa dadka gobol ay ku shabahaan oo yidhaahdeen waa uu egyahaa jira laakiin dabada wadanka yagan inaysan joogin ay u badanta marka fiiri haadaa kanu juxru dabin haadaa waa mubtade juxruna waa khabar juxru dabin kharibinta waxaa laga sifaynaya juxriga oo khabarkaa juxri godkaasoo kharibin qaraabay alaleey waa godan ya hadda kharibinta waxaa la leeyahay kharibin صifaةu juxrin wa صifaة marfuuc marfuuc calaamaةu rafci damaة muqadaraة calى akhiri manaca min dura ishtiqaal maxali bxarakati almujawar bxarakati xarfi اljiwaar hadii kale xarafka deriska xarakadiisa maxaa marka loo leeyahay kharibin ilaa waa rafcisan yahay oo juxrina laga sifeeyey wuxuu deris leeyahay dabbin dabbinuu deris leeyahay waaya waxaa lamida tawkiidka fiiri yaa saaxib balliq dawi zawjaati kulihiin alaysa waslun idan xallad cula danabi yaa saaxib saaxiibow balliq gaarsii dawi zawjaati ragga xaasaska u saaxiibkaa kullihim waxaad ku adkaynaya dawida oo mafcuulu bihiga maxaa la rabay kullahum in la yidhaahdo maxaa la rabay in la yidhaahdo kulahum in la yidhahdaa la rabay soo maahan kulahum in la yidhahdaa la rabay maxaa loo yidhi kullihim waxaa lagu jeray kullida waxay deris la tahay zawjaadka ah, maxaa la yidhaha aljaru bilmujaawara yaa saaxi saaxiibow balliq gaarsii dawi zawjaati xaasaska ragga u saaxiibkaa kullihim dhammaantood gaarsii hadda kullidu yay u adtay tawkiid u tahay dawii oo mafcuul waa la nasbisanta waxaa la yidhaha tawkiidu dawi wa tawkiid mansuubi mansuub calaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى akiri manax min dura ishtaqa maxali bxarakati xarfi اljiwaar waxaad gaarsiida maxaa la gaarsiinaya oo loo sheegaya raggaas alaysa waslun xiriir mawjuudan mid jiraya ma ahan idan xallad markay furfurato cura danabi lafta dabagibinta xiriiradeedu laftan xiriirkaee surka ka bilaabata markay hoos u dhammaato laftaas dheer meesha ugu hoosayda aa lahaa cajbu danab jirka inta kale caradu waa cuntaa lakiin intaas ma cunto waa meesha aakhira layska soo saarayo laftaasaa la dhaha danab lafta xiriirka waa aragta ways sursuran soo maahan xiriirkaasu mar hadduu kala daato nin iyo xaaskiis ma jiraan maya ciidda ka hoosaaba la jira carra ku cuntay marka meeshaas yaysan xaasaska la raaxaysigoodu yaysan ina halmaasiin ku dhe ragga xaasas kale alaysa waslun xiriir mawjuuda mid la helaya maahanin idan xallad markay furfurato cura dhanabi lafta dabagibinta ama lafturuqa laftaas xargaheedu markuu kala furfurto oo seedaha iyo wixii ay iskula xirnaayeen ay kala daataan marka maxalushaahidka waa kullidaas weeye waxaa kaloo jira waxaa la dhahda aljaru bitawahum waxaa jira waxa la waa qaara sheegeen zaydka uu idinku idin dhigayo badali anii lastu mudrika ma badali ani lastu mudrika ma madaa walaa saabiqin shayئan idaa kaana jaa'iyan fiiri badali waxaa ii muuqday oon ogaaday wey badali waxaa ii muuqday anii aniga lastu inaanan ahayn mudrika ma shay mid ka daba tegaya madaa tegey walaa saabiqin mid ka hor marayana ma ihi shay-an shay idaa kaana markuu yahay jaa'iyan mid imaana uleya aniga waxaan ogaaday shaygii hadda ka hor dhacay ta ka daba tago ma baaji karo arrinaa dhacday arrinaa dhacday hadda maaldhow meesha qaraxa ka dhacay dhowr dad aad u badana ku dhammaaday hadda ma baaji karna inta ka daba tago maya wax la baaji kara male shay sidiisaba ilaahay soo qadaray adugu miyaad baaji kartaa ko mid soo socdo iska daa kii horoo dhacay oo ilaah ku talagalay inuu dhaco mabaaji kartaa maya waa intaas aniga saasa ii muuqday ah. wuxuu yidhi badalii waxaa ii muuqday oo ii daahiray badalii waxaa ii muuqday ani aniga lastu inaanan ahayn mudrika maa shay mid ka daba tegaya madaa tegey shay tegay oo dhacay inta ka daba tago ma baaji karo taas waa ii muuqata waxaa kaloo ii muuqday walaa saabiqin ir walaa saabiqintu waxay ku cadfantahay mudrika oo khabarkii laysaa khabarkaas laysay ku cadfanta walaa saabiqin alaleeya maxaa loo jaraa khabarka laysa waxaa fara badan ba zaa'ida in lagu jaro waxaa qofku ismoodsiinaa inuu khabarkii hore ku soo jiray ba zaa'ida oo uu soo yidhi lastu bimudriki saasuu ismoodsiina khabarka laysa oo ka horeeya inuu ba zaadaa ku jirayu ismoodsiina asna waa ku cadfa marka waxaa la dhaha aljaru bitawahum ismoodsiisaa lagu jara walaa saabiqi mid k ka hormarayo ka baxsanayana ma ahi mid ka baxsanayo ka hormaraa shay-an shay idaa kaana shaygaas markuu yahay jaa-iyan mid imaanaya oo ilaahay ku talagalay inuu yimaado marka mudrikin maxaa lagu jiray waxaa laismoodsiiyey in la soo yidhi lastu bimudrikin ila carabiga aaday ugu badanta abarka layse in ba zaaida la geliya waaba qiyaasba ma iska geli kartaaba ah, sidii yuu ismoodsiina qofka marka marka labadaasay ku daraan oo ah aljaru waxa weeyaan bilmujaawara iyo aljaru bitawahum labadaas meeqaa marka shanay noo noqona marka ah, waxa la sheegay o dhan macnaha waxa la sheegay o dhan waa imisa an ah, waxa weeyaan aljaru bilxarfi aljaru bilmudaaf aljaru bitabciya aljaru bilmujaawara aljaru bitawahum shantaasay noqonaya wixiiba la yidhiba wixii la sheegay oo dhan laakiin dhammaan sawaabku muxuu yahay waa un labo sababto ah kuwan laftirkooda wax waxjara waa midkan deriska uu leeyahay caamilka jiray waxa keena aljaru bitawahum iyo aljaru bilmujaawara marka khulaasada laba weeye weliba xaqiiq ahaan almaqfudaatu kuwii la qafdiyey alaaatun saddex weeye maqfudun ku la qafdiyey bilxarfi xaraf lagu qafdiyey ko waa arki doonaa xuruufta koob iyo labaatankeed mid un ka mida weeye waa maqfudun ku la qafdiyey bilidaafa bisabab idaafa lagu qafdiyey idaafa sababteed qowlkaas waa daciif waxa wax lagu qafdiyaa inay tahay idaafada isku tiirinta waa daciif qowlka asaxa muxuu yahay ana almudaafa caamilu fi mudaaf ilayh mudaaf ilayga waxa ku camal falayo jerayaa waa mudaafka waa caamil oo lafdi ah ma ahan caamil macnawi di idaafe la yidhaha wa caamil macnawi noqo leh whaaliu midka saddexeeya muxuu yahay wataabicun mid raacay lilmakfuudi ayadana qowlka waxaad moodaa sida ka muuqata tabaciyadiiu ka dhigaya caamil oo taabica waxa jeraya inuu yahay tabaciyada raacidda waa qowl daciifa asaxu waxay tahay alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci fii kayri اlbedeli u ku waa ku dhiga qaacidada marka fayarjicu jaru taabici ilى اljari biاlxarfi aw اlidaafa khalaas wixii o dhan waxay iskugu dhammaanayaan caamil wax jara ma jiro ilaa xaraf maahane ama mudaaf maahane kii lagu jiray taabicnimo taabica waxaa jiray caamilka jiray maطbuuca oo ama xaraf ama mudaaf kii lagu jiray mujaawarana waxaa jiray deriska caamilka jiray oo ama xaraf ah ama mudaaf ah kii tawahum lagu jirayna xarafka la tawahumayaa jiray ah, soo maanaan dhihin waxaan ismoodsiisay lastu bimudrikin inaan leeyahay ah, marka caamil wax jira xaqiiq ahaan waa labadaas waxa dhan halkaas iskugu laabanaya wuxuu ku yidhi marka faahfaahin falmaqfudu isimkii lahoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay huwa isimkaasu maa ism weeye yukfadu lahoos dhigaa bimin min lagu hoos dhiga min lagu hoos dhiga xuruuftan xuruufuljar'a la ydhaha maxaa loogu baxshay ibnulxaaji wuxuu yidhi waxaa loogu magacaabay xuruufuljar liannahaa tajuru macna alficli ila alism macnaha ficilkay jiidaayo asmaada xaggeeda u jiidaa afcaashoo dhan waa lagu tacadisiiyaa marka lnaha tajuru macna ficli macnaha ficilkay jiidaaho ila ismiyay u jiidaa sidaasaa loogu magacaabo waxyaalaha ugu muhiimsan naxwaha dafku marka uu kala fahmo caamilka iyo macmuulka iyo camalka taas hadda waa asaaskii qofaan saddexdaas kala fahmin qofaan saddexdaas kala fahmin hadda maba meelba uma bilowna laakiin saddexdaas markuu kala fahmo qofku wax uu ku dadaalo waxa ugu faa'iido badan waa xuruufta macaanidooda inuu barto kitaab kaa dharjiya alfyaba allah ka dhige arki maydid marka laga soo reebo muqnu labiib can kutub acaariib ibnu hishaama iskale ah, inta kale mid walba un xoogaayuu kuu sheega walow alfiyat ibnu malik ba allah ka dhigay laakiin kitaab kaa baahi tira oo waxa weeyaan kaa haqab tira waa kitaabkii uu dhihi jiray sheekh cabdulaahi waxaa la yidhi ibnu hishaamo waxaanu naxwaha alla ku baraye qur-aanka maxaad ugu gacan taagi weyda o iraab weyd kitaab tafsiira afar iyo tobankiiyo boqolka iraaba maxaad u samayn weyd markaasuu yidhi waxaan alifay muqnu labiib can kutub اlcariib kitaab isaga dhamo magaciisa la yidhahdo qofka caqliga leh kitaabkii ka deeqaayey kutubta waa iraabta maxaa la rabaa qofka isagu inuu muxrib noqdo oo kelmadu carabiga arko isagu iraabo maalin walba in loo meeriyo olmsha waa mubtada todha waa abar hadde damiinna waxba u tarimi labiibna kitaabkaasa uga filan marka meesha baahi uma jirto yih anu iraaba qur-aanka mar haddaan muqnu labiib qoray marka kitaabkaasa xuruuf macaanideed xuruuf macaanideed kitaabkaasa ugu muhiimsan marka hadda kawaaki xoogaa yaru in kaga sheega ayaraan ka ishaarayna bal fiiriya minta oo kale minta oo kale wuxuu ishaaray ilaa sagaal macno mintuna muhiim waayo minta ilaa sagaal macnuu ishaaray macnaha ugu horeeya waxaa la yidhaha libtidaa ilgaaya wa huwa maa yukfadu bimin waa kan ka qabtay soo ma jeedin macnaha ugu horeeya libtidaa ilgaaya haayadu meeshay ka bilaabanay haayadu meeshay ka bilaabanay makaanay noqon kartaa tusaale qara'tu waan akriyey min awali اqur'aani quraanka awelkiisa laga soo bilaabo warqada ugu horeyda musxafka ee faatixat qur'aan ku qoran tahay warqadaasan ka soo bilaabay qiraacada waa makaan wax ka bilowdeen waa makaan wax ka bilowdeen waxay noqon kartaa zaman min awali yowmin oo kaleeto lamasjidun usisa calى taqwa min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey waa bilow oo wakti ka soo bilowda sheegaya ah waqti wax ka soo bilowdeen marka ibtidaa اlghaaya oo makaan ah iyo ibtidaa اlghaaya oo zamaan ah labada waa noqon kartaa waxay kaloo ku timaado macnaha labaad uu ka dhigay litabciid inay noqoto tabciidiya oo uu aayad qur-aan u keenay waxaana lagu yaqaanaa huu yidhi minta tabciidiyada meesha ay taallo waxaa u subada in la dhigo bacd ta iyada laga qaado bacdi haddii la dhigo macnuhu carabi ahaan saxu noqon qur-aanka waxba lagama bedelo xarafna xaraf laguma bedeli karo laakiin macnaa lagu tusaalaynaya tusaale minhum rusushii waxaa ka mid ah man bacdi kalama allaahu ilaahay la hadlay waxaa lagu yaqaan bacdi lafdiga ah haddii la dhigo macnuhu sidii noqon wa min annaasi man yaquulu aamana biاllahi wa bilyowmi اlaakhir wamaa hum bimuminiin ilahay weyna wuxuu leeyahay waa min annaas ey bacdu naas dadkao dhan maaha dadka waxaa ku jira kuwale ilaahayna waa rumeeyey qiyaamana waa rumeeyey aana muminiin ahaynoo kafara dadka ku jira afka mumina la uurka gaal qofka afkiisi iskhilaafsanyin uurkiisu wey minhum ay bacduhum rusushii gobol ka mid ah bacduhum rusushii gobol ka mida man weeye kalama ila ila minhum macnu wuxuu noqonaa bacduhum rusushii waa gobol ka mid ah man qaybta kalama allahu ilahay la hadlay minhum ay bacdu qayb ka mid a ah weeye man dadka kalama lahu ilah la hadlay saasuu noqonaya macnaha saddexaad waa libayaani ljinsi libayaani اljinsi libayaani اljinsi midda ah waxaa lagu yaqaanaa oo calaamad u ah meesheeda waxaa u subada alladii huwa intaas in la dhigo alladii huwa aa la dhigi karaa tusaale fajtanibuu ka fogaada arijsa qurunka ka fogaada oo min alawhaani sanabyaalka ah rijsigaasu waaa haddii la ydhaha iiri ka fogaada arijsa qurunka aladii huwa alawhaanu iiri meesha mintuu taallo aladii rijsiga huwa alawhaanu anuhu saxu noqola macnaha afraadna wuxuu ka dhigay min oo tusayda tacliil min tacliiliyaa saas darteeda xuruufu tacliil un toddobaan soo sheegnaye inaysan toddobada ku dhammayn ogow min tacliil faa'iideynaysa soo ma jeedin ilaa minta toddobada nooguma jirin soo ma ah, marka inaysan todobada ku dhammayn u ku tusaya min tacliiliyaa tusaale ilaa wuxuu yidhi yajcaluuna munaafiqiintu waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhegahooda min aلsawaaci min jli sawaaci biriqyaalka dartood min asawaaci min jli الsawaaciqi mintu waa tacliiliya macnaha shanaad wuxuu ka dhigay sababiya yaxfaduuna malaa'igtii waa ilaalinayaan hu qofka min mri illaah bimri illaahi ilaahay amarkiisa sababkiisa ay ku ilaalinayaan ey bimri manaha macnaha lixaad wuxuu ka dhigay dharfiya dharfiya macnihii fiidu tusi jirtay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow idaa nuudiya marka loo naadiyo loo addimo lisalaati salaada min ywmi اjumuca fii ywmi اjumuca maalinta jumcaha dhexdeeda maalintaas dhexdeeda ey fiihi waay macnaha toddobaad wuxuu ka dhigay cindiya lan tuqniya ka deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda walaa awlaadum caruurtoodu min allah min cindi illaah ilahay agtiisa macnaha sideedaad wuxuu ka dhigay fasli kala saarid waxaana lagu yaqaanaa huri laba shay oo lid isku ah ayay midka labaad gashaa minta oo fasliga tusayda hiya daakilatu calaa haani mutadaadayn laba lid iska soo horjeeda ay ka labaad gashaa naxwo wallaahu yaclamu ilaah waa og yahay almufsida midka wax fasahaadina min almuslixi kan wax hagaajinaya waa ka ogyi alle iskagama darmaan asaga labadoodu ma isku darmaan kan agoonta maalkooda cunaya oo ale waa isku darsanno oo isku karsana ayagu isku dheerayna ayagu waa shan qof agoontuna waa laba qof biilkiina waa laisla ekeeyey agoonta toodii waxaa laga soo jaray laba milyan asna laba milyan waa isku darsano digsiga unbaa iskula karsanaaye ah, ayagu waa shan qof agoontuna waa laba cuno ah, yaa la isku dheereeyey marka ah, meeshaas marka ilaahay waa ogyahay marka midka mufsidka iyo kan muslixa waa kala yaqaan ha meelna waxaa joogta shan agoon iyo shan qof biil isla egaa laisku darso laisku karsaday taas waa la ogoliy waa la ogoliye marka kan ugu dhex dhuumanaya isku darsiga iyo midka caqliga u maamulaya waa la ogoli isku darsigana waa la ogoli agoonta wax waa lagu darsadaa ah, laakiin maxaan la ogolayn in laysku dheereeyo iyaga macnaha maalkooda in cuntadu loo badiyo oo ayaga la dul saaro culays aysan xaq u lahayn wy tafsiirkamaanaan hadlayna waxaa tira naxwada meeshaas mintaasaan anagu ka hadlayna oo kala saarayda waxa weye mufsidka iyo muslix macnihii sagaalaad isticlaa ayuu ka dhigay wanasarnaahu waa u gargaarnuu ilaa yidhi min alqowmi cala alqowmi qoomkii korkoodaan uga gargaarnay ay calayh toban waxaa looga dhigaa marka takiid waa minta zaa'idada la yidhaaho macno khaasaan tusay saas darteedaan u nidhi sagaal macnuu sheeg hale tan macno khaasa ma sheegaydo waa minta carabiga markay ku jirto la yidhahdo zaa'idada zaa'idda macnaheedaaba ahba macno khaasa tusi min laakiin qur-aanka markay ku jirto tawkiid aa la yidhaahdaa mintaas marka aadu meel muhiimad si fiican u sharaxay wuxuu ku yidhi midda zaa'idada wuxuu ku yidhi hiyo zaa'idatu ligayri gharadin macno khaasa kayrkiisa loo siyaadiyey laakiin shardi maxaa ah? marka la siyaadina waxaa shardi ah nafyi inuu ka horeeyo ama nahyi ama istifhaam oo hal ah. saddexdaas mid waa inuu ka horeeyo ko shardi labaad waxaa ah isimka ay jarayda inuu nakiro noqdo labo ah, labadaa shardiya loo shardiya waa inuu horta ka horeeyo ama nfyi ama nahyi ama istifhaam oo xuruufta istifhaamtao kale maya hal ah shardi weeye majruurkeeduna waa inuu nakiro noqdo tusaale wamaa kaana macahu ilaahi la jirkiisa ma ahaanin min ilaahin ilaahun ah, mintaas wey tawkiidka min ilaahin waa isimkii kaana ilaahun waa rafcisanta lafdiga mintaa ka jirta maa jaaana nooma imaanin min bashiirin bashiirun marka labadaba nfya ka horey suma jeedid ma kaana maahu wma kaana maahu min ilaahin ilaahina waa nakiro axad la ama malg ha ahaado ama nabi ha ahaado ama weli ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama geed ha kala qaadi cumuumkay nas ku taa la ihahdaa waa idin sii dhigaya inkastoo masale usuliqiya toonaan baabkeeda gelaynin laakiin fawaa'ideedaaba waxaa ka mintaas zaa'idada nakirada lagu jiro cumuumkay nas ku tahay nas wey waa macno kaleba ma aqbali karto wey waa ku caddahay cumuumka wax la caabudo nuucu raba ha ahaado ha kala qaadin oo ilaahay la jira oo cibaadada loolah ma jiro marka ilaahay waa nakiro nafyina waa ka horeeya maa jaana nooma imaanin min bashiirin bashiirun mid bishaareeya haddee bashiirin waa nakiro nafyina waa ka horeeya maa taraa arki maydid fii khalqi raxmaani allaha raxmaankaahu naxariista ballaaran abuurista u abuurayo sida cirkii iyo dhulkii min tafaawutin kala tagsanaan meel xoogaa samadu ay ka kala durugtay miyaad arag ah, oo israa meeshaas in la kalay u baahanta ah. hal taraa markaas maxaa ka sii dambeeya fiiri maa taraa fii khalqi raxmaani min tafaawutin farjic ilbasara hal taraa min fudurin waa taas inuu intaas ku daraa la rabay ilaa hal aan aragne ayadoo hal ka horaydo oo mintii la siyaadiyey hal taraa ma aragtaa min fuduurin fuduuran waa mafcuulkii waa nasisanya min fuduurin tuminta waa lahada waa tawkiid ma aragtaa cirku meeluu ka kala falliirmay macnaha meeluu ka kala dilacay miyaad aragtaa meel yaro xoogaa ka kala durkay ma aragtaa maya ma aragta ah, toban goor indhaha ku celi adiga maanta oran marka waa noocaas marka mintaas iyo muxuu keenay iyo wuxuu keenay iyo sagaal macno sagaal macno iyo minta oo tawkiidka ah ama zaa'idada ah aa ka gudbayna waa ilaa ilaa kii lagu jaray weeye ilaana wuxuu u sheegay saddex macno saddex macno u sheegay ilaadu aad uma macno badna sida mintoo kale maahan ilaa saddexuu sheegay ilaa macnaha koobaad wuxuu sheegay liintihaai alghaaya haayadu meeshay ku dhammaato makaan waa noqon kartaa naxw subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid اlxaraami ilى اlmasjid اlaqصى allihii dheelmadkaas ku dhameeyey masjid اlaqصى kadib waxaa bilowday micraajkii korsiintii samaawaadka la korsiiyey laakiin isrihii markuu ka bilowday masjid اlaqصana waa ku dhammaaday isra intaasaa la yidhaha samaawaadkana maxaa la idhaha micraaj marka hadda ilaahdaas maxayna tustoona bartay isrihii meeshuu ka bilowday iyo meeshuu ku dhammaaday meeshuu ka bilowday yaana tusay subxaana aladii asra bicabdi leyla min almasjid اxaraam mintaana tustay meeshuu ku dhammaadana yaana tustay ilaada macnaha koobaad una badan tahay waa macnahaas wuxuu kaloo noqon karaa intihaau qaayadu zamaanan naxwu uma atimu siyaama soonka dhammaystira ila leyli habeenkii intii laga gaaro soonka habeenu ku dhammaana haddii qoraxdu dhacdo soon sharciga ma jiro khalaas waa dhammaado waa soomanahaydaadu macno male markaad tikabdi hadaad tirahdo waa noocaasoo kale waxaa lamida ilaa hiraqla cadiimi ruum waxay ahayd warqadii uu nabigu u dirayey salى الlahu alay waslam boqorkii reer ruum min muxamed rasuuli الlah ilaa hiraqla cadiimi ruum meesha warqadu ka soo bilaabatay yaana baray min muxamed saasuu nabigu salى الlahu alيه wasalam uu yidhi min muxamedin rasuuli الlah saasuu yidhi xadiis bukhaari muslimo wey marka halkaasay warqadu ka soo bilaabatay markaasu ilaa hiraqlay ku egta meel damba loo sii sida male saga loo geyna halkaasay ku dhammaane cadiimi ruum oo odaga ugu weyn ruum ah odagii ugu weyna ilaa cidna kama weyna ruum ruum isagaa ugu madax weynaa waaye waxaa la yidhi qofka de hadalka marka loo sheegayo weliba dacwo laga gudanayo in la yaso inay ka muuqato saxma hadda gaalkii ugu weynaa weeye maaragtay oh, reer rum nabigu markaa odagaas rum oo hade ninka reer rum ugu weyn heraqlo rum ugu weyn uu yihi nabigu sala la ala aduu ah, yidhaha duqahonkaa ruum xukuma ama qabqablaha ruum xukuma taas warqad maba akraay marka ah, colaad iyo waxaan ka siyaadi maayan qofka inaad wax kaa qaata rabtaa mogta marka ninkaas oo ruum ugu weyn u yidhi oo ugu madaxa weyn le hmm. isaga hadda madaxweyne ka aha marka warka waa la quruxsadaa somal waxay yidhahdaan afcaydu colaadda waa kaa nabad waa kaa geydaahir colaaddan waxba kama tarto ah, colaadda nabad waa kaa geyni horta afxuma hadaad la timaado colaaddana wax tar kuma leh oo cadow kaa jebin ah, marka macnaheedu waa maxee shar un bay soo kordhida caydu ah, afxumadu nabad waa kaa geyda colaadana waxba kama tarto wax ay ka qabanayso male cadowna ma jebido marka weligaa xuma iska ilaali kii xunkaa ah iyo waxa iska di macnaha labaad oo uu sheegay waa musaaxaba man ansaarii yaa ii gargaara ilallaahi macallah ilahi la jirkiisa ilallaahi macallah macnaha saddexaadna waa darfiya hal ma kuu sugnaatay fircoon ilaa an tzaka fii an tazakaa inaad isdahirto danuma kugu jirta ilaa an tazakaa ilaa an tazakaa fii an tazakaa markaasaa dhexdaasuu sheegay wa can isimka lagu khafdiyey weeye can ayadana saddex macnuu u sheegay cantana saddexuu u sheegay macnaha koobaad waa mujaawaza macnaha ugu caansan weeye basriyiintu macno kaleba uma sheegin mujaawase xaa loola jeedaa bucdu shayin can اlmajruuri biha waa in shay laga fogeeyo isimka lagu jiray bisababi masdari ficli اlmucadda biha ficilka oo antan ku tacadinaya masderkiisa sabab waa inuu u noqdo in shay laga fogeeyo isimka ay jirtay waxay leedahay sirtu waan socday can ilbeledi magaaladiian ka socday waa ka fogaaday soo ma maxay beledkan in laga fogeeyey adiga daatadaadii yaana sabab u ah sirtu ah, sayrka socodka u sababa y bacudtu can اbaladi bisababi sayr wa adcamtu waan quudiyey hu ninkii can juucin gaajo xaggeedan ka quudiyey oo haddaad ka quudiso gaajadii kamaadan fogey say gaajo kala tageen wa kasawtu waan dhareeyo waa huwiyey can curan qawnaan xaggeed ay jacaltu ljuuca wاlcurya mujaawisan lahu mid ka fogaado ka gudbay waramaytu sahma can اlqawsi lanna sahma yujaawisa waa ka gudbay macnaha labaad wuxuu ka dhigay isticlaa macnihii calaal lagu yiqiin inay cantu ku timaaddo inay cantu ku timaaddo naxwu waman yabkal qofka bakiila fa inamaa wax kale maahan yabkalu waa bakiila can nafsihi calaa nafsihi nafsadiisa korkeedu ka bakiila isagaa isku yarayna qofka xoolaha uu bixinaya ka bakiila isagaa ajarka isku yaraynaya maahana ilaahii weynaa wax uu uga baahan qof ma jiro cidna waxba ugama baahna waa qeni in allaha laqaniyun can اlcaalamiin macnaha saddexaad uu sheegayna waa bimacnaa min inay ku timaado wa huwa ilaah aladii waa midka yaqbalu aqbala atowbata toobadda can cibaadihi min cibaadi addoommadiisa xaggoodu ka aqbala toobadda ka soo bilaabata addoommada xaggooda waa macnihii ibtidaa'iga ahaa toobadda dhankaas ka soo bilaabatoo ka timaad ilaahay xaggiisa ku wejano addoonku alla u laabto toobadaas alla waa aqbala saddexdaas macnuu sheegay canta waa calaa calaa calaa ayadana ilaa wuxuu u sheegay shan macno macnaha ugu horeeya waa lilisticlaa macno isticlaa sarayn sarayntaasoo noqon karta mid xisiya oo xaqiiqo ah wa calayhaa nimcolayda geela ariga looda iyo wacalalfulki doomaha korkooda tuxmaluna laydinku qaadaho qaarna dhulkaad ku martaan qaarna badaha majaasna waa iska noqon karaa uu yidhi ow ajidu inaan helo uu yidhi nabi muuse cala naari dabka korkiisa huddan hanuun qof oo waddada ii toosiy ugu toosiya dabka markaa qofka dab inta shitay dabka ag taagan dabkii kor joogaa marka laleeyahay maaha inuu dabka korkiisa ku fadhiyo dabku waaba guba hadii lagu fadhiisto ama lagu istaago ee waxa weya waa u dhow yahay soo maha waa u dhow yahay meeshaas marka fiiriya qaara marka la yidhaahdo marka la yidhaahdo qabuuraha in la dhisaa waa xaaraam nebi moxamed salى اllahu alيه waslm xadii saxix muslimka waa diiday waana nahiyey qabuuraha in la dhiso ay waxay yidhahdaan maya w albinaau calى اlqubuur waa xaaraan waa ogna annaga albina calى اqubuur shaqo kuma lihin qabriga dhismaha waa ku wareejinaa meesha qofku ku aasan yahay dhagax ma kor saarno ee saasaan hareeraha aan u saarna qofka qabriga geeskiisaan jooga qur-aankana bara in la dhigi karo qabri korkiisa wsamaai dat اlburuuj wاlyوم shahid annaari dat اlwqud id hum calayhaa qucuud fiiri aayaddaas dadkii inta godka qoday oo dabka ku shiday dadka mu'miniinta ku gurayay godkaas waa la lacnaday goormaa la lacnaday id hum calayhaa calى الnaar markay naarta korkeeda qucuudun kuwa fafadhiyo ahaayeen qofka godka naartu waxa weya ka shidan tahay dadka ku guraya madaxdii godka hareerihiisay saas u fariisteen saasay u fariisteen markaasay leeyiin ku rida kii ka laaba dida iimaanka war ilaahay ku kufri maya ilaah waa waaxid dalag madaxdiya markaa saas u fadhiyaan godka hareerihiisa ilaahay muxuu yidhi id hum calayhaa naarta korkeeday cudufka uga fafadhiyo ahayn aye dhagaxa saatan loogu wareejiyey qabriga ma yahay calayhaa ah. iiri aayad tanna maxay tahay aayaddan maxay ta fiiriye nabiyullaahi muusa calayhi salaam muxuu leeyahay wuxuu leeyahay ow ajidu inaan helo calaa naari dabka korkiisa hudan toosin macnaha dab u jeeday markaasu habeenka iyagoo luma wadadii ka lumay uu yidhi meeshaad ugu sii suga eelkiisa xaaskiisiiya la socotay dabkaasaan aadayaa kollayba un faa'iida ku jirto ama waddada cidna tustaan ka hela ama dab dhuxulanta nooga soo qaato dab shidan aan qaaqamayna oo macnaa ku diirsanayna qabow badanaa jiray dab aan ku diirsanno oo qabowgaan uga diirsanno aan nooga soo qaada ama waxaan dabka korkiisa kelayna dadka dabka kor jooga dabkaas dadkaasa wadadana tusa oo le war wadadii waata halkaasay martaa labada mid soo helen cala naar wey marka haddii la yidhahda laa yajuusu binaau cala alqubuur waxa weya hareerahana kow laga hadla ee qabriga maydka in la kor saaraa iyo in hareeraha laga dhisa waa isku mid waa isku mid qofka marka waxaaso dhanna waa la akhristay hamoodi inaan la akhrisan laakiin looma socdo waxaa wya luqadan iyo meeshay u socoto ma loo socdo so uma jeedin waina minhum lafariiqan yalwuna alsinatm bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaabi wamaa huwa min alkitaabi qur-aanka ilahi wuxuu le dadka waxaa ku jira koox kitaabka ilaahay leexinaya carabkay ku leexinayeen meeshuu u socday ka leexinayeen ah. yalwuna alsinatan bilkitaabi carabkooday ku leexinayeen kitaabka markaasuu meeshuu u socdo iyo macnuhu meeshuu ka hadlaya meel hayna u dhigay soo ma jeed duu leexsan diidana waa jebinaya marka wuxuu yidhi meeshaan balfiiriya kawaakibo kawaakib waruu keenay wuxuu yidhi isticlihii xisiyu noqon karaa ama macnawii noqon karaa naxwu alraxmaanu alli naxariista ballaarna istawaa waa kor noqday cala alcarshi carshiga korkiisuu kor noqday wuxuu leeya ma taqaan ilaahi weynaa saraynta uu sarreeya waa macnawi si macnawiyuhu u sarreeya ahlu sunna waljamacana maxay yidhaahdaan ilaahay si walba u sarreeya ma jirto qayb aan dhihi karno ilaahay dhankaas kama sarreeyo ma jirto maxaan leenahay ilaahay wuu sarreeya sarrayntiisuna waa muطlaq ma jirto dhinacaan dhigi karno dhankaas uu ka sareeya dhankaasna kama sareeyo ah, waidabdar in la yidhaha dhankaas ilahay kama sareeyo si walbo alla u sareeya maxaan sugaynaa ilaahay culuwi mulaq ah, si walbu ilaahay u sareeya waana sida bukhaari noogu qoran ardadii saxaabada u fasireen istawa maxay ku fasireen calaa wartafaca ibnu jariir dabari muxuu yidhi wa wla macaani fii qowlihi tacaala uma istawa ilى samaa calaa wartafac maxaan uga lexleexanayna saw dad ilahay rumaysan mani oo badbaado doonaya marka ilaahayow afkayaga haka keeni inaan nidhaahno ilaahay si wa u sarreey lakiin si uusan u sarraynaa jirin law carabkayaga haka keeni subxaan allah intii tirin allow ka cafi waa ka hoos baxday lama yidhaahdo ilahay dhinac dhankaasuu ka sarreeya subxaan allah culuwi muطlaqaha ilahay loo suga si walba alla waa sarreeya waaya taasu waxay ahayd macnaha koobaad uu calaa u sheegay macnaha labaad oo uu calaa u sheegay waa maciya calaa oo maciyo ku imaanayda wa aata almaala calaa xubihi aata almaala aayaddii suurat lbaqara ah, laysa albira an tuwalluu wujuhakum weeye aayaddaas aakhirkeeda wa aata almaala soo saas ma ahayn wow soo ma lahayn hawowda inuu ku qoray ahayd markaas wa aata almaala maalka qofka bixiya calaa xubihi maca xubihi asagoo jacayl uu jecel ay jirto waa sadaqada marka ay ugu ajarka badanta ah, qofka nabiga yidhi sal lah alay slm qofka sadaqada goormay ugu ajar badanta waa inaad bixido adoo caafimaad qaba maalka jecel isle haddaad haydo qaniyaad noqeen haddaad bixidana fakri fakriga ku asiiba waa marka ugu daran oo nafta u jecesha markaas qofka bixiyo ajari laakiin marka naftu halkan ku timaad adduunye aad ka quusato inaad tira hebel intaas hala siiyo intaas hala siiyo ha intaas siina dadba xalkiis weeye Ah, in yaradba maamulka ku leeda markaano yar oo ulua sooma hmm. marka halkaasna maxaan haynaa calaa oo tusayda bimacnaa maca macnaha saddexaad uu sheegay waa darfiyada watabacuu waxay raaceen maakii tatlu shayaadiinu shayaadiintu ay akhrilayso calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaana nabi sulaymaan mulkigiisii mulkigaas dhexdiisa wixii shayaadiinu akri jirtay ayay raaceen macnaha afraad waa tacliil horena waa usoo ogaanay in calaadu tacliil tusto litukabirlaha inaad ilaahay weynaydaan daraaddeed alaa maa hadaakum lijli hidaayati alaa maa hadaakum tawi macnaha shanaad oo u sheegay waa istidraag iyo kadabategid waana hadalka carabigaahoo la yidhahdo marka laleeyahy calaa anahu kada wakada hadal horaa soo socday markaasaa laleeyahy calaa anahu kada wakada macnaheedu waa bimacna laakin wa min dali waxaa ka mida qowlu shaacir cabdulahi bnu dumayna alkhascami alkhascami min aawiil waa baxarka uu ku socdo gabaygu wuxuu yidhi bikulin tanwiinta kulli ku jirta miyaan ka soo hadalna hadda ka hor ya maxaa nidhi ciwad wey sax mudaafileygii ciwad ka taa bikullin ey bikulli اlqurbi wاlbucdi wey labadaasee xadfan bikullin ey bikullin bikuli اlqurbi wاlbucdi bikullin mid kasta oo min alqurbi dhowaansho ah oo maxbuubadii loo dhowaado gabadhii la jeclaa loo dhowaado iyo walbucdi in laga hijroodo la yidhaha bal qalbigu inuu halmaamo in kale ka fogow mid kastaba tadaaweyna waa isku dawaynuy tadaaweyna wowda waa fadxisanta Ah, gabadhi bal u dhowow maalin walba arag bal in qalbigu dawoobo haddana haddaysan taas wax taraynin bal ka hijro oo ka fogowo waxa weeyaan qalbiguba ha halmaameen dhammaan waa ku daweynay waa isku daweyn falam yushfa nala kama caafin maa binaa cudurkii nagu sugnaa cudurkii nagu sugnaa labada midna ugama anaanraysan calaa ana qurba daari waa kaasa calaa bimacnaa laakina wuxuu idhi laakina qurba daar daarta dhawaanshadeeda labadooda isku mid maahan daartu dhawaanshadeedu khayrun waa ka khayr badan tahay min albucdi fogaanshada ogaa inaad un undarisiinoo marmarisha ku dhufataa wuxuu leeyahay waa ka roon tahay haddaan marna la arkaynu leeyahy saasuu leeyahy markaasuu ka daba teguu yidhi calaa ana qurba daari haddana fiiri maca ana tan waa bimacnaa maca calaada horena waa bimacnaa laakina calىa ana qurba daari maca ana qurba daari ayadoo daarta dhowaanshadeedu laysa uusan ahayn binaaficin naafican mid waxtara waa nagii nii khabarka layse ba'da waa la iska geliya ayadoo saaidaha sooma jeedin waa kanaa binaaficin naafican guriga hadduu isku dhow yahayna waxtarimaa dhowaanshuhu idaa kaana hadduu yahay man qofkii tahwaahu aad jeceshahay laysa bidii wuddin kalgacala mid sax hadduusan jacaylka kula hayn oo asagu uusan ku jeclayn dhowaanshaduna xabaadda barakaan male marka macalujahidka laga rabaa waa tee calaa ana qurba daari laakina qurba daari taas wey calaada dambe waa bimacnaa mace marka ilaa shantaas macno ayuu sheegay wuxuu yidhi wa fii fii isimka lagu jara weeye fiida wuxuu u sheegay laba macno oo kali ah laba macno oo kali ah ayuu u sheegay fiida w fi wahiya fidu marka macnaha koowaad wuxuu yidhi darfiyay faa'iideydaa darfiyadaas waxay noqon kartaa makaan sida gulibat iruumu ruum waa laga adkaaday farisa ka adkaatay fii adna alardi dhulka meesha ugu dhowaa looga adkaaday halkaasa looga adkaaday marka fiiri fii adna alardi dhulka meesha ugu dhow makaankaas dhexdiisa waa makaan dhexdiisa makaankaas dhexdiisaa looga adkaado waa darfiya zamaanna waa noqon kartaa wuxuu ku miaaliyey wahum min bacdi halabihim sayaqlibuun adkaanshadan laga adkaaday ka gadaal way adkaad doonaan fii bici siniina dhowr sano gudahooday ku adkaad doonaan zmn dhowr fii bici siniina dhowr sano dhexdood ayay ku adkaad doonaan midda hore waa makaan dhexdiisa looga adkaaday oo waxay tusaydaa dharfiya makaaniya midda dambena dharfiya zamaniya ayay tusaydaa macnaha labaad oo uu u sheegay wuxuu yahay isticlaa waxay tustaa fiidu waxay tustaa bimacnaa cala ka qowlihi tacaalaa wala usallibannakum wallaahi waa aan idin suraa weyn oo idin salbina oo idin salbina oo idin dalandala oo idin dalandala ah, qofka la tooganaya geedka lagu xidho ah, maxaa la yidhahda waa la deldelay ma la yidhahda Ah, qofka geedka toogta lagu xihay saas wey wuxuu ugu dhaarana wallaahi waa ini salbina fii juduuci naqli calaa juduuci naqli geed timireedyaalka jiridooda geedka timirtu sal weynu leeyaho dheer oo sida ustuwaanahaas masaajidka oo kalea oo qaarkood ka waawenyihin halkaas korkiisaani ku xidha we hade ulama jeedo darfiyo meeshan miyay dhici kartaa tiirka inte kala jeexo aan gudaha ini ka gelaa miya maya qofka markala toogaan inta tiirka la kala jeexa dhexda laga gelshaa mise korka looga xidha korka wey fii juduuci naqli calaa juduuci naqli geetimireedyaalka jiridooda jiridda korkeedaan idinku xidha am amintum man fi samana selafku saasay u fasireen am amintum ma ka aamin noqoteen man allaha fi samaai kor ku sugan oo samada korkeeda ku sugan fi sama so uma jeedin waxaa lamida ah, irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi sama man fi sama markana leeyahay irxamuu u naxariista man fi lardi ma waxaa loola jeedaa bahallada ciidda ku dhex jira mase waxaa loola jeedaa man cala alardi ah, dhulka korkiis dhulka korkiisa loo jeeda waa bimacnaa cala ah, yarxamukum yaa markaas ini naxariisanaa man fi sama midka samada korkeeda ku sugan fasiruu fi lardi fasiruu socda fi lardi ma waxaa loola jeedaa dhulka xula ah, hoos inta godad ka qodataan dhulka hoos mara miyaa loo jeedaa maya maxaa loo jeedaa arlada korkeeda marka fii oo bimacnaa calaa waa buuxda min alkitaab wa walaa tamshi fi lardi maasha allah saas macnaha siyaaqa kutusa labadooda midka loola jeedo salafkiina saasay ufasira soo ma jeedid marka oo qaar <laughs> moogtahay banu aadamku wa kaana alinsaanu akara shayin jadala midaa wuxuu yidhi istawaa bimacnaa istowla halkaasaan ku leexayna uu yidhi waa awilaynaa istawaa waxaan leenahay istowla waa ka qaalib noqday ilaahay carshigiiyuu ka qaalib noqday kaasaan oo yaa ku haystay ha ila istowla waxaa loo isticmaalaa laba inta meel isku qabsata mid u adkaado ha beytka ay deliishadeen beytkuna sidaasuu tusaa istawaa bishmu cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaq ninka bushra craq waa u adkaada waa qabsada ila waa kolayba madaxa ka horreyda ku haysatay sooma waa u adkaado weliba si fudud isagoon dhiig ku daadan ma maqasheen afgembi aan dhiig ku daadan uu hebel ku qabsaday meesha waa saas baydku marka istowla waxaa la yidhahda waana sida u yidhi ibnulacraabi ninaa ku yidhi inta u yimid mid jahmiya oo diidan ilaaha kor jira aa yidhi niyo iga soo raadi carabiga dhexdiisa adaa carabiga aad u yaqaan istawa oo macnaheedu istowlaayahay iiga dhex raadi markaasuu yihi oskud war naga aamus istawa w waa la horta marka hore wa inuu lid leey cid ku qabsata oy dagaal dhex maro kadib ha u adkaadeen war yaa ilahay ku haystay meesha ma maraa lagu haystay carshiga mideeda kale marka laleeya carshigu u qaalib noqdo ma meeluusan u qaalib ahayna jirta alle maba jirta carshiga loo kasisa subxaan allah marka istawa marka qaara markii la yidhi istawa istowla markuu yidha la may lama ogole xaal la rabaa wy sideedaa lagu wadahana sidii salafku u fahmeen bukhaariga ku tala mijari ku tana istawa calaa sida ay tahay kelimaddu kaasuu yidhi idinku fiida dharfiyo weeye maxaad calaa uga dhigayda ha ma waxaad leedihiin baai tajuru wa bauka laa tajuru ha aniga markaan wax tawiiliyo qortaad iigeli aduguna iska tawiishe ha war maya waxaan nidhi saas maa arintu laba arrimoodaana kala saare o kelimadda aniga sida aan u wadaa luqada maku sax ma ku taha mise kuma aha waa o iska badaa luqada sidaas salafkii kelimad walba siday u fasireen aan u raacin sow nabigu sal اlahu alay slam ma dhihin khayru naasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum haye qoladii dambena sharu ku tilmaamay nabigu sal اlahu alay slm saddexdaas qarni saddexdaas qarni hal imaam oo ka mid ah waa haddi mid laba iska daa oo istawaa awilay hal imaam oo aimada diinta loo daba jooga ah. oo qowlkooda ictibaar leeyahay oo yidhi istawaa ma ahan carshigu alla ka sarreeya ee waxay tahay carshigu ka qalib noqda hal imaam ha la soo raadiyo ila annaga sideeda hal danaha wada leenna haddaan muslim nahay soo maha waa inaan xaqi helno waa inaan cadaabka alle ka badbaadno waa inaan runta iyo beentu noo kala caddaad sooma laba danood ma kala lihin ah, haddaanba dad muslimiina nahay danta idu waa hal mida isku danaan waa inaan xaqii ogaan bis haba isku riixriixayna hal warqad ah, hal warqad ay ku qoran tahay imaam hebelaa yidhi istawa istowlaha lagu fasiro oon jahmiye ahayn imaam kasta wuxuu le jahmiyaa tiri waa dad ahlu shara kana mid maahan ummadda nebi moxamed ay leeyihin qaarkood ummadda nabiga ka mid maaha oo shayaadiin kabaraa soo ma jeed ah xataa toddobaatan iyo labada fir ka mid maana yihahde toddobaatan iyo labada firqo la sheegayo waa firqa ahlu sunna iyo toddobaatan toddobaatan iyo saddexda firqo waa firqa ahlu sunna iyo toddobaatan labo toddobaatan iyo labo muslimiin oo ahlulbidac soo ma jeedin jahmiye iyo raafida kuma jiraan toddobaatan iyo labada waa gaalo ayagu saasay leyihin aimadii selafka kahor maraadkooda raad la raacaa maraad lagu ba-ay marka markaad leedahay bain tajuru wabaabka laa tajuru meesha ani adiga ma ku gararaysayn diinkan horteenaa la fasiray soo maaha aniga waxay xukuma adiga ku xukuma qof kastoo muumino kayr raba xukuma siday saxaabadii taabiciyaalkii a'imatulhuda diinta u fahmeen saas aanu wada raacno ah, saxaabadu maray igu urur ahay ah, adiga haddaad urur gaala leeda anaga urur gaar meli wax urura meli shaqana ku meli ilaahay yaana beri u ah, ururado dhan yaan aniga walaal i xaqa bis xaq xaqa qof kastoo dariiqi xaqa ku taagnaana walaalaan ku noqo soo ma jeedid baahideennuna waa inaan baadi waa inaan naar ka badbaadno soo ma jeedid qof kastoo muslima marka dantiisu miyaysan ahayn xaqa inuu helo qof kastoo muslima sow kuma macaana inuu ku daydo saxaabadii maxaa markana daba dhigay khalafka oo saxaabada khilaafay kii saxaabadii raacay moogta waa isku waa culummadayadii laakiin kii khilaafay maxaana daba dhigay sow nabigu uma markhaati kicin salafka Ah, oo ma dhihin ayaga khayrkii ku sugan marka marka meeshu maahan meel aniga adugu aan hadda ka go-aan gaarayno diintan horaa looga go-aan gaaro ah, meel aniga adugu hadda aan ka tashan karno maaha waa diin horay ilaahay u caddeeyey sidaas ijmaacay ku soo rareen selafku waxa weeyaan in dhammaan muslimiintoo dham ku ijmaaceen ilahay inuu carshiga ka sareeyo ah, bal bukhaariya wuxuu ku soo raray kitaabkiisa khalqu afcaal cibaadka iskadaa muslima yahuud iyo kirishtaan waa la ogolaayeen ilahi inuu carsha ka sarey jahmiya laga arkay u le yahuud iyo kirishtaan ayagaa ka gaalnimo badan u le waa ka shar badan yihin soo ma jeed sababto a ah yahuud iyo kirishtaan muslimiintu siday leeyihin ilahi waa ka sareeya carshi aya waxay lin arshi wax ka sareeya lama arko bal hadde ka war hmm. khalq afcaal bukhaariyu ku yaala marka waa wax la yaab laakiin indho meelaysan ujeedin wax kama arkaan sooma daadan qofku meesha u socon usan xaqba ka maqnayn haddaan idhahno iyadoo casirkii qoraxda waa taas ku le haddaan waxaan ku le waa dhacad hadda ila fiiri hadda xan kuula fiira waaba dhacday qofkaaba wax ma tusi karta ha indha meelaysaan u jeedin waxba kama arkaan waa meesha waa hadalkii ma og tahay waa wax kale maaha afar iyo tobankiiyo boqolkaan aqaan waxay yihahdeen dad dhaalim mujrimiinta aha kaa akrisan maayo ka adag yihah halkan ula soo fadhiisay kaa akrisan maayo bal mujrimkaas fiiri ha qof ka mujrimsan miyaa jira qof afar iyo tobanka boqolki aan kaa dhegeysen haddaad qur-aanka o dhan soo akrido kaa dhegeysan maayo ku leey afar iyo tobanki boqol kaan aqaan waxaa ka adaga yidhahdeen kaa argsan ma ma ka adagta maya waa mujrim haysay uga adagta ha waa qof mujrime eh. qofaan afar iyo toban iyo boqol dhegeysay subxaan allah subxaan allah subxaan allah fiidiina marka halkaasaan uga gudubnay fiidii halkaasaan uga gudubnay fiidiina halkaasaan uga gudubnay meeqa macno u sheeg oo waktigu u dheeraaday ba halkaas iska joog wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu وsلام وbaaraka calى nabiyina mxamed